الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaynu joognay mawduucii ku saabsanaa hijrada hijrada tacriif ahaan sheikhu wuxuu yidhi hijradu waxa weeyaan alintiqaalu min baladi shirki ilaa baladi lislaam waa in laga guuro beledka gaalnimada oo loo guuro beledka islaamnimada sababta looga guurayaana waxay tahay waa gaalnimada iyo xumaanta aawadeed baa looga guurayaa cilmigu waxay yidhaahdaan xumaanta iyo wanaagga mid waliba dhulka waa saameeyaan oo taacaduna dhulka waa raadaynaysaa dhulku dhul wanaagsan buu noqonayaa marka taaco iyo wanaag lagu sameeyo xumaanta iyo kufriguna dhulka waa saamaynayaan oo wuxuu noqonayaa dhul xun haddii marka ay noqoto waxaa lagu samaynayaa gaalnimo iyo macaasi iyo xumaan ay noqoto siday dhulka u raadaynayso wanaagga iyo xumaantu mid waliba ay u raadaynayso ayaa buqcadaha ilaahay qaarkoodna u jeclaaday qaarkoodna uu nacay siduu nabiguba yidhi sala allahu alayh wasalam axabu lbiqaaci ila allahi masaajiduha wa abgadu lbiqaaci ila allahi aswaaquha bogcadaha ilaahay ugu jecel yahay waa masaajidda bogcadaha ilaahay ugu necab yahayna waa suuqyada marka xumaantu dhulka waa saamaynaysaa oo dhulkii xumaani haalib u noqoto wuxuu noqonayaa dhul xun dhulkii wanaag haalib u noqdaana wuxuu noqonayaa dhul wanaagsan sidaas aawadeed baa loo sharciyeeyey in laga hijroodo dhulka gaalnimada oo loo hijroodo dhulka islaamnimada yacani dhulka gaalnimada usugnaaday bimacnaa ehelka gaalnimada u sugnaaday laga hijroodo oo dhulka ehelka islaamnimada u sugnaaday ahlul islaamka u sugnaaday loo hijroodo kumana koobno hijradu taas waxaa jirta ay culammadu sheegaan beledulbidca in laga hijroodo beledusunna loo hijroodo waxay kaloo culammadu sheegaan beledulfisqiga in laga hijroodo beledutaaca loo hijroodo laakiin ta ugu sii weyni saddexda waxa weeyaan waa in dhulka gaalada laga hijroodo oo dhulka islaamka loo hijroodo hijradu sideedaba waxay u qaybsantaa laba qaybood hijro dhul laga hijroonaayo iyo hijro xumaan laga hijroonaayo hijrada xumaanta laga hijroonayaa waa inuu ruuxu xumaantii ka dheeraado oo aanu xumaantii samaynin cidda samaynaysana ka faaruqo majliska lagu samaynayana ka tago isaguna qalban wa waqaalaban uga hijroodo uga dheeraado xumaantii xumaantaasi bidca ha ahaato ama fisqi ha ahaato ama gaalnimo ha ahaato hijradaasi waa hijro mar walba waajib ah waa fardun cala alacyaan hijrada xumaanta lafteeda laga hijroonaya waana tuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam waalmuhaajiru man hajara maa naha allahu canh muhaajir waxaa la yidhahdaa ka ka hijroodee ka dheeraada wuxuu ilaahay ka reebay kaasaa muhaajir la yidhahdaa hijradaasi waa mid markaa daa'ima waana mid ruux walba saaran waa midaan xaaladaha qaarkood u waajibin ee xaal walba waajib ah dadkoo dhanna ku waajiba ciddii ahlu takliif oo dhan mid ku waajiba wey hijrada labaad waa tuu shiiku hadda ka warramaayo waa hijratun min balad dhul baa laga hijroonayaa sida dhulka gaalada oo kalea laga hijroonayaa dhulka yacni islaamkaa loo hijroonaya hijradaa wuxuu shiikhu sheegay inay tahay faral والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وفرل ummaddan ummatu muxamed sala allahu calayhi wasalam ba inay faral ku taho ku waajib tahay wa hiya baaqiyatun ilaa an taquuma asaaca waana baaqi oo waa jiraysaa ilaa qiyaamadu ka kacayso oo inta takaaliiftaasi baaqi tahay hijradaasina waa baaqi culammaduna waa isku waafaqsan yihin inay hijradaasi tahay faral bishuruudiha ay faral ku tahay baaqina ay tahay ila an taquuma asaaca ahlucilmigu waa isku waafaqsan yihin waa itifaaq laba shardi bay ahlucilmigu sheegaan labadaa shardi marka la helo hijradu ruuxa waxay ku noqonaysaa mukallafka faral bay ku noqonaysaa labadaa shardi waxa weeye waa inaanu awoodaynin diintiisa inuu oogo oo faraa-iddiisa u oogo oo la yimaado shacaa'irtii diintiisa uu muujisto aanu kari karayn muxaramaadkii sharcigu xaaraantinimeeyey inuu ka dheeraado aanu kari karayn shardina ma aha faraa'idii diintoo dhan inaan wada oogi karaynin shardi maahae hal faral oo farallada markaa diinta ka mida inaanu oogi karin ayaa shardiga koowaad yahay shardiga labaad waxa weeye waa inuu kari karaayo inuu hijroodo oo beledka gaalada ka hijroodo beledka islaamka u hijroodo taana waa inuu qudro u leeyahay ou awoodayaa labadaa shardi haddii la helo hijradu waxay noqonaysaa faral bay noqonaysaa culammaduna waa isla ogoliyey alxaafid ibnu kasiir waxa uu yidhi kitaabkiisa tafsiirka ah markuu aayaddan suuratu nisaa ku sugan uu sheikhu inoo qoray uu fasiraayo naزlat hadihi اlآayaة اlkarimaة caamaة fi kuli man aqama bayna ظahraanay اlmushrikiin wa huwa qadir clى اlhijrة walaysa mutamakina min iqamaة الdiin fahuwa ظalim linafsihi murtakib xaraama bاlإجmac wa bnasi hadihi اlآayة wuxuu markaa yihi xaafid ibnu kasiir raximah اllah aayaddani waa soo degtay xal ay caam tahay bay soo degtay waxay ku soo degtay cid kasta oo ku dhex sugnaatay gaalada dhexdooda ayay ku soo degtay iyadoo caamku ah isagoo ciddaasi ay kari karayso inay hijrooto waa shardigii koowaad walaysa mutamakina min iqaamati ddiin ciddaasina aynay kari karaynin diintiisa inay oogto aynay kari karayn fahuwa daalimun linafsi cidda sidaa ugu dhex sugnaato gaalada iyadoo inay diintoodii oogi karaynin oo waajibaadkii diinta loo diidaayo wax ka mid a hijrana ay kari karayso waa mid naftiisa dulmiyey oo ku xadgudbay xaaraanna la yimi wuxuu ahaaday mid naftiisa dulmiyey xaaraanna la yimi bilijmaac waafaqsani culammadu isku waafaqsan yihiin buu sidaa ku yahay aw daalli markaa ku yahay naftiisa dulmiyay oo xaaraan la yidhi wa binasi haadi laaya iyo aayadda naskeeda iyo siday caddaynayso ayuu ku ahaaday mid markaa la yimi yacni markaa dembi la yimi oo ku yahay marka sheikhu waxa uu soo raray ijmaac culammadu isku waafaqsan yihiin labadaa shardi marka la helo inay hijradu noqonayso faral haddii laga tagana lagu dembaabayo oo ciddaa ka tagtay ay tahay cid naftooda dulmiday aayadduna ku rumoobayso culamo kaloo badan baa ijmaacaas soo raray oo iyaguna sidaa u taqriiriyay labadaa shardina sheegay waxaa ka mid a ah culamada markaa tilmaamay sidaas alcayni kitaabkiisa uu ku sharxaayo bukhaariga ee cumdatulqaariga la yidhaahdo isaguna saas si buu odhanayaa waxaanu tilmaamayaa inay hijradu markaas tahay waajibatun bilitifaaq marka shardiyadaa la helo inay waajib tahay aynay ku waajib tahay waafaqsani culammadu isku waafaqsan yihin iqaamatu diinka culammadu markay tilmaamayaan waxay sheegeen waxaa loo jeedaa waajibaadkii diinta iyo shacaa'irtii diinta saas aawadee ahlucilmigu waxay tilmaameen ruuxa haddii loo diidaayo waajibaadka diinta wax ka mida inuu ku camal falo ama lagu khasbaayo waxyaalo xaaraana ama shacaa'irta diinta aanu muujisan karaynin xalka caynkaasa waxay noqonaysaa xaaladday hijradu waajibaysa noqonaysa waktiyo horena mawduuca waa ka hadalla allajna daa'ima samaxatu sheikh cabdilcaziiz ibnu baaz iyo lajnada kale ee fatwada la saxiixi jirtay waxaa la weydiiyey mas'alo waktigiisii sheekh cabdilcaziiz iyo mashaayikhda kaleba ilaahay u naxariiso waxa markaa uu yidhi saa'ilku dhulka ingiriiskaanu joogno lama ogola samaacadaha dabadda inaanu ku addinnona lama ogola marka ma ku dambaabaynaa haddaanu adaanka hoos u dhigno oanu samaacadaha gudaha keliya ku addinno ma ku dambaabayna fatwadii mashaayikhda sheekh ibnu baaz iyo ashaykh cabdirazaaq cafiifi iyo ashaykh cabdalla gudayaan iyo ashaykh ibnu qucuud waxay markaa fatwoodeen siday uga filayeen ama saa'ilku uga rajaynayo inuu yidhaahdo waa ku dambaabaysaan iyo kuma dambaabaysaan inay markaa masalo kale ka hadlaan oo ay yidhaahdaan dhulka laydiin diidaayo inaa adaanka ku adintaan samaacadda debadda inaad joogtaanba idinma bannaana ee waxa idinku waajiba inaa ka hijrootaan baa idinku waajibaan mujarad shaciirada islaamka oo adaanka in la muujiyo ah oo codka sare loo qaado diidmada taa laydin diidayo keliya ayaa ku filan inay hijradii waajib idinku noqoto cidda kari karaysa inay hijrato ruuxii aan qudro u lahayn dee waa ka dhacayaa wixii aanu awood u lahayn laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascaha qaacidaduna waa tay tahay laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca adaruura naska fatwadu waxa uu yahay culamada lajna daa'ima raxmat ullahi calayhim waxaa la weydiiyey laa yajuuzu fi britaniya aljahru biاladaani fi lmasaajidi ila fi dakili lmasjid fahal ilmuslimuuna aasimuuna fi dalika limutaabacati alqanuun linjiliizi waddanka ingiriiska kuma bannaana bay yidhaahdeen saa'ilkii weydiinaayey yacni mikrofoonka dabadda in lagu addimo lama ogola fa hal ilmuslimuuna aasimuuna fii dalika limutaabacati alqaanuun alinjiliisi muslimiintu ma ku dambaabayaan raacitaanka arrinka ay ku raacayaan xeerka waddanka ingiriiska ay ku raacayaan ma ku dambaabayaan oo ay adaankii sare u qaadi waayaan oo mikrofoonada dabadda ku adimi waayaan taama ku dambaabayaan waxay culammadu ku jawaabeen asheekh ibnu baaz iyo culamada kale marka lajna daa'ima kula jirtay waxay ku jawaabeen laa tajuuzu aliqaamatu fii baladi yuxaalu fiihi bayna almuslimi wa idhaarihi shacaa'ir alislaami wa iclaaniha فعلى من يستطيع الهجرة أن يهاجر منه إلى بلد يتمكن فيها من إقامة شعائر دين الإسلام وإعلانها ويتم له التعاون مع المسلمين على البر والتقوى ويكثر به سواد المسلمين وسوف لا يعدم رزقا فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن بقي في تلك الأماكن وأمثالها مما فيه حجر على المسلمين في إعلان شعائر دينه بعد قدرته على الهجرة منه فهو آثم قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الآية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عبد الله بن قعود وعضو عبد الله بن غديان ونائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي والرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز fatwadu waxay ku taallaa fataawa lajna daa'ima mujalladka laba iyo tobnaad safxadda afar iyo konton ilaa shan iyo konton labada shardi ay culammadu tilmaameen labadaba aayaddu waa ku tusinaysaa bay culammadu yidhahdeen shardi wuxuu ku saabsan yahay inaynay awood u lahayn shacaayirta diinta inuu muujisto ama waajibaadka diinta inuu ku dhaqmo walow waajib qurhaba ha ahaadee waxaa laga qaatay إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض واستضعافكم حكوت السنية إن لقوا سند الليل وحيالها قاركود إني كتغان أو واجبات كالدين تكملا أما محرمات كقاركود إن لقوا سند الليل وأنا لضعيف سنجري yacni waxa weeye tay faa'iideynaysaa waxay tahay inaynay si madax bannaan ugu camal fali karaynin shareecadii shacayrtii diintana u muujisan karayn waajibaadkii diintana yacni markaa aynay yacni awoodaynin inay ku wada camal falaan ee loo diidaayo ama laga mancinaayo shardiga labaad ee istidaacadana waxaa laga qaadanayaa aayadda dambe إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا وما دام لينوغو الشيغي إدان أود لهين وطبي التمر مدنا بآنوها إنن إلى هجرته إن هجرتي واجب نمدي ذي كدعايه وحالك لغا قادر يا واجب نمدي إلا شرطنا يا استطاعة لغا قادر marka labada shardiba aayadda waa laga faa'iidaysanaya labadan aayadood baa laga qaatay inay dambaabeen markay labadaasi xaasil yihiinna waxaa laga qaadanayaa daalibii anfusihim inay naftooda dulmiyeen oo markay dhimanayaan ay dhimanayaan iyagoo nafahooda dulmiyey oo daalimiin ah marka halkaana waxaa ka muuqata waxay daalimiin ku noqdeen waa waajibka hijraday ka tageen yacni ayay daalimiin ku noqdeen haddii la yidhaahdo miyaynay hijradu go-in sawtuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laa hijrata bacda alfatxi hijra ma jirto furashada maka la furtay dabadeed wax hijrihi ma jirto miyaan taa laga qaadanaynin xukunkani inuu ahaa xukunkii markii hore la soo dejiyey oo in la nasakhay miyaan lagu xambaaray jawaabtu waxay tahay maya shiikhuna taa waa sheego wuxuu yihi wahiya baaqiyatun ilaa an taquuma asaaca hijradu waa baaqi oo waa jiraysaa sharciyadeeduna waa baaqi ay mashruuca tahay ilaa intay qiyaamadu ka kacayso marka laa hijrata bacda alfatxina ma faa'iidaynayso naskhi xadiidkaasi uu nasakhaayo adiladii hijrada sheegaysay sheikhuna daliil buu dib ka keenayaa oo xadiidka laa tanqaticu alhijratu xataa tanqatica tawba ayaa baabkan uu ku keenaya marka xadiidkani naasikh ma aha laa hijrata bacda alfatxi ee waxaa loo jeedaa khusuuska maka hijro laga hijroodo ayaan jiraynin markii maka la furtay dabadeed waayo daaru islaam bay noqotay macno looga hijroodaa ma taallo nusuusta tilmaamaysa hijrada mashruuciyadeeda waa badan tahay aayaad qur'aana jira sheikuna laba aayadood buu soo arooriyey yacni saddex aayadoo suuratu nisaa ah iyo aayad kale ayuu soo arooriyey oo tilmaamaya hijrada waajibnimadeed ama mashruucnimadeed axaadiista ku soo aroortayna waa fara badan tahay axaadiis badan baa ku timid axaadiistaana ay ka mid tahay xadiiska uu nabigu yuhi sala allahu alayh wasalam ana bari'un min kuli muslimin yuqimu bayna adhuri lmushrikiin inuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam anigu beri baan ka ahay muslim kasta oo gaalada dhexdooda jooga beri baan ka ahay baa rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam markaasaa nabiga la weydiiyey sala allahu alayh wasalam oo lagu yidhi welima dalika maxay saasi ku dhacday markaasuu rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam laa taraa'a naaruhuma gaalada iyo muslimiinta dabkoodu isma arkaan yacni yayna is arkin baa loo jeedaa xadiidkan abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i baa soo wariyey culamada qaarkoodna waa saxiixiyeen sida sheikhuulcallaama maxamed naasir iddiin albani meelaha qaarkoodna waa ku taxsiiniyey culamo kaloo quwaysayna waa jirtaa bacdu ahlicilmi oo irsaal ku sheegay waa jiraan laakiin irsaalku waxa weeye waa mid marka kabmaya oo axaadiista kale ayaa laftiisa u shawaahida haddiiba la yidhaahdo irsaal baa ku sugan axaadiista kale mawduuca kusoo aroortayna waxaa ka mid a ah, man jaamaca almushrika wa sakana macahu fahuwa mithluh xadiiska abu daawuudka xadiiskaa laftiisana culamada qaarkood baa quweeyey culamada dacfiga ku sheegayna waa dacfi markaysaga munjabira oo dacfi shadiida ma aha marka calaa kulli xaal mawduuca hijrada nusuus iyo adilo badan baa kusoo aroortay waxaa ka mid a axaadiista ku soo aroortay xadiidka uu nabigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi laa yaqbalu allahu caza wajala min mushrikin bacdama aslama camala aw yufaariqa almushrikiina ila almuslimiin xadiidkani wuxuu ku tusinayaa baa la yidhi in nabigu sala allahu alayh wasalam wakhtiyada qaarkood oo aada u adkeeyey hijrada ilaa uu dadka qaarkood islaamka ay soo islaamayaan uu sharti uga dhigay inay soo hijroodaan si waxa weeye kufrigii ay ka soo baxeen aynay dib ugu milmin maadaama shareecadii aynay garanaynin oo markaa beledkii ay joogi jireen iyo gaalada ay ku dhex jireen inay beddelaan la amraayo oo nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam ilaahay kama aqbalayo mid mushrigah camal kama aqbalayo markuu islaamay dabadeed ka aqbali maayo wax camaloo saalixa ah. aw yufaariq almushrikiina ila almuslimiin yacni ilaa uu ka faaruqo mushrikiinta oo uu ka baxo oo uu muslimiinta u baxo o u hijroodo wax camala mushrigaas soo islaamay ilaahay kama aqbalayo ayuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam akhrajahu annasaa-iyu wabnu maajah min xadiisi bahdi bni xakiimin can abiihi can jaddihi waxasana sanadahu alalbaaniyu ashaykhu alalbaanina raximahu llah sanadkiisa waxau yidhi xadiiskaasi waa xasan inuu kuwa soo islaamayo nebigu markaa u shardiyeyna saxiixada ayuu ku sheegaya dabeedna xadiiska buu soo qaadanaya marka hijradu waa baaqi waajibnimadeeduna waa jirtaa labadaa shardi marka la helo in markaa la lagu sugnaadaa beledka gaalada ma bannaana waxay noqonaysaa muxaram bay noqonaysaa in lagu sugnaadaa wakti kastoo lagu sii sugnaadana lagu dembaabayo dembi u socdo ruux tawbadda uu arrinkaa ka toobad keenayaana waxay ku xidhan tahay inuu hijroodo waayo wuxuu ku dambaabay maadaamay tahay iqaamada uu degan yahay beledka gaalada tawbadii waxaa u shardi ah aliqlaacu can iddambi inuu dembigii ka fuqo inuu yidhaahdo waa iskaga sugnaanayaa ilaah baan dembi dhaaf weydiisanayaa tawbadkeen ma aha ow astakfir ullah astakfir ullah astakfir ullah yidhahda oo dembiga hadduu ka toobad keenayo waa inuu dembigii ka fuqaa ee isagoo macsidii ku baaqi oo dembigii ku jira inuu yidhaahdo ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanayaa u toobad keenayaa ta noocaasi sax noqon mayso waxay kaloo culammadu ka warramaan masaa'il badan oo ku saabsan beledada gaalada dadka qaarkood waxay u tagaan xaalad mucayan oo gaara ah bay u tagaan si ay markaa ama isugu soo daweeyaan ama wax lamid a dadka qaarkood waxbarashay u doontaan dadka qaarkood waxaabay u doontaan inay markaa noqdaan qaar jinsiyadda iyo markaa dhalashadooda markaa qaata si ay u noqdaan baabay markaa u tagaan bimacnaa sawaadkooda si ay uma u badiyaan yacni saas yabaabay u tagaan waa sii kala daran tahay mid walbana culammadu waa ka hadlaa asheekh ibnu cusaymiinna halkan waa kaga hadlayaa mawdican sharaxa usulu salaasaha waxaanu tilmaamayaa xataa safarka loo safrayo beledka gaalada in shuruud lagu xidhaayo oo wax iska furan oo iska bannaan aynay ahayn hadda ma aha markaa ruux waxbarasho u tegaaya kama hadlayo taa dib buu kaga hadlayaa marka dambe kama hadlayo cid markaa jinsiyadooda qaadanayso oo dhalashadooda qaadanaysa iyo baasaabardayaashooda waxa uu marka hore ka hadlayaa cidda u safarta in loo safro amaba banaan tahay beled gaalo waxa uu sheekh ibnu cusaymiin yidhi beled gaalo in loo safraa ma bannaano saddex sharti in la helo mooyaane fa fanaquul السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط safarka loo socdaalayo ee loo safrayo beledka gaalada ma bannaana in saddex shardi la helo mooyaane si kale kuma bannaana ayuu alcallaama moxamed ibnu saalix alcuthaymiin uu yihi raximahu llah ashardu alawalu an yakuna cinda alinsaani cilmun yadfacu bihi shubuhaat shardiga koowaad waa inay ruuxa agtiisa ahaatay cilmi uu diinta u leeyahay oo iskaga daafacayo shubhooyinka shareecada waa inuu aqoon u leeyaho yaqaanaa si uu shubuhaadka gaalada iskaga daafici karo o iskaga celin karo oo qofku haddaanu xasaanada lahayn wuxuu iskaga dhowro shubahaadkii waa la shaki gelin karaa tashuush iyo shubahaad baa lagu furi karaa waa inuu shareecadii aqoon u leeyahay haddaanu shareecada aqoon u lahayn beledka gaalada inuu u safraa maba bannaano aslanba shardiga labaad wuxuu yidhi an yakuuna cindahu diinun yamnacuhu min ashahawaat waa inay ruuxa agtiisa ahaatay diin yacni tabayun uu diinta ku dhaqmaayo oo ku dhegan yahay oo uu iskaga daafacayo oo iskaga ilaalinayo shahawaadka waxyaalaha naftu jeceshahay waayo beledada gaaladu waa beledo ibaaxiya oo aan ruuxa waxba loo diidayn oo wuxuu doono uu samaynaayo siduu doonana uu soconaayo haddaanu ruux dhowrsoon ahayn oo diintiisa ku dheggan aanu ahayn dee daadkaa qaadanayaa oo daadkaasuu raacaya marka si aynay taasi u dhicin waa inuu tadayun leeyahay shardiga saddexaad an yakuuna muxtaajan ilaa daalik waa inuu markaa u baahan yahay oo baahi u qabaa xaajo mucayan oo kale waa inuu marka ay jirtaa sida waxa weeye wuxuu doonayaa bucshurad inuu markaa ka soo qaato ayuu doonayaa oo oo kale uu doonayaa inuu ka soo waarito oo halkan keensado ama khad ka soo xidho dabeedna ka yimaado ama wuxuu doonayaa cilaaj oo kale oo xanuun baa haya dabeedna beledadii islaamka wuxuu is yidhi xanuunkan ku hayaa beled lagaaga degi karo oo xanuunkan si fiican ay aqoon ugu leeyihiin markaa ma jiro dabeedna markaa beledada gaalada ee aqoonta markaa dhakhtarnimo aada loogu tuumo ayuu markaa safar u qabsan shuruuddaasi hadday jirto waa u bannaantay oo kale oo sheikhu ka hadlay in cilmi loo doonto beledada gaalada sheikhuna aada iyo aad buu taa uga digay shuruuda fara badanna waa ku xidhay oo siday muxaqaq u noqotaaba ay markaa adag tahay waxaanu aada uga digay beledada gaalada in markaa loo diro inama loo diro si ay markaa cilmi uga soo qaataan oo wax uga soo bartaan waxaanu yidhi mafaasid fara badan ayaa ku jirtaa waxaanu yidhi waxay ka dhigan tahay yar yaryarkaa la dirayo ee aqliyadoodu yar yihiin ee beledada gaalada loo dirayaa khatar bay ku tahay diintooda iyo akhlaaqdooda mid walba ummaddoodana marka dambe khatar bay ku yihiin waayo sida loo duursadaa sahlan marka dambena waxaa dhici karta suntii ay ka soo hirqadeen inay marka dambena sii afuufaan baa dhici karta buu sheekhu yidhi waayo in fara badanoo ka mid a yaryarkaa la diray ee beledada gaalada loo diray oo waxbarasho loo diray kollay waxbarashada loo diraya un waa waxbarasho adduunyo mid diina ma aha oo diin looma doonto beledada gaalada oo wuxuu marka adduunyo iyo hunguri ku saabsan waxa wax loogu dirayaa oo la odhanayaa soo baro waa cilmi markaa maadiya weeye cilmiga maadiga ah markaa la baranayo adduunyada ku saabsanna hadduu ruuxa diintiisii iyo akhlaaqdiisii galaafanayo dee wax wuxuu tarayaa ma jiro yacni dhibaatada uu soo jiray baa ka badan nafcigii isaga ku jiray saas aawadeed diritaankaas loo diraayo beledada gaalada khatar badan bay leedahay in fara badan oo kuwaa la diray ka midina wuxuu shiikhu yidhi waxay soo noqdeen siday ku tageen si aan ahayn waxay soo noqdeen iyagoo inxiraafsan xaggii diintooda iyo xaggii akhlaaqdooda mid walba iyagoo inxiraafsan oo leexsan bay soo noqdeen yaga iyo mujtamacoodaba waxa ku xasilay yacni dhib baa umuurahaas kaga xasil oo kaga yimi wuxuu ku soo gooyey shiikhu wamaa mitlu bacfi ulaa'i ilaa ka mitli taqdiimi annicaaji lilkilaabi addaariya kama dhigna buu yidhi kuwaas dirista beledada gaalada loo diraya mooyaane sidii markaa idan loo geynayo yacni ay yacni cunaa-a ah loo geynayo saasoo kale ay ka dhigantii buui waxaa ka daran degenaanshaha la deganaanayo beledada gaalada oo markaa la yskaga sugnaanayo oo laga wada yeelanayo oo jinsiyadooda la qaadanayo taas iyadaana ahlu cilmigu aada iyo aad bay uga digeen waxaa la weydiiyey mashaayikhda lajna daa'ima hal tajuuzu alhijratu ila bilaadi lkufri lilcamali fiih wahal yajuuzu akhdu jinsiyati gayri jinsiyati islaamiya waxaa mashaayikhda la weydiiyey ma bannaan tahay in loo hijroodo oo loo haayiiro ama la qabto dhulka gaalada oo shaqo doonad loo tago mase bannaan tahay jinsiyad in la qaato iyo dhalasho waddan islaama waddan aan ahayn in dhalashadiisa iyo jinsiyadiisa la qaata ma banaan tahay waxay ay culammadu ku jawaabeen ida aradta alcamala wa talaba alrisqi facalayka bisafari ila bilaadi lmuslimiina liajli dalik wa fiiha gunyat can bilaadi alkufaar lima fi الsafari ila bilaadi alkufri min alkhaطri cala alcaqiidati waاddiini wاlakhlaaq wla yajuuzu الtajanusu bijinsiyati اlkufaari lima fi dalika min alkhuduuci lahum wاddukhuli taxta xukmihim وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء waxay mashaayikhdu ku jawaabeen haddaad shaqo doonayso iyo risiq doonad aad tahay waxa ku saaran inaad u safarto oo u socdaasho dhulka muslimiinta oo bilaadka markaa muslimiinta kay doonaan ba ha noqdaane aada u safarto ayaa ku saaran aad shaqo doonad u qabato waxaana ku ku sugan waxaana ku sugan wax ka kaafinaya bilaadka gaalada waxaa ku sugan safarka loo safraayo daraaddeed baana sidaa u samaynayn oo dhulka gaalada ugu safrayn dhulka gaalada waxaa ku sugan oo khatar ah oo caqiidada iyo diinta iyo akhlaaqda intaba khatar ku ah mana bannaana jinsiyadda gaalada iyo dhalashada gaalada in la qaata ah mana bannaana jinsiyadda gaalada iyo dhalashadooda iyo baasaboordayaashooda in la qaata ma bannaana waxayna ku bannaanayn waxa taa ku sugan daraaddeed oo ah in qawaaniintoodiiyo iyaga loo khuduucaayo xukunkoodana la gudagelaayo dee xukunkooduna wax walba waa leeya ilaa kufri buu leeyay mashaayikhda lajna daa'ima waa biri'aasati cabdilcasiis ibni baaz waxaa fatwada la soo saaray cabdilcasiis aalu sheikh oo muftiga hadda jooga markii horena naa'ib ahaan jiray iyo cabdullaahi bnu qudayaan iyo saalix fawzan iyo bakri abu zayd raxima allahu amwaatahum wa xafida axyaa'ahum sheekhii la odhan jiray moxamed ibnu cabdillaahi ibnu subayil xafidahu llahu wa caafaah waa sheekh hay-atu kibaar alculamaa ka mid ahaa zaman badan haddana markaa da'ahaa yacni labada markaa xaram ama labada masjid masjidulnawowiga iyo shu-uuntoodana mas-uul ka ahaan jiray muddo badan waxa uu ka qoray risaalo masalada ku saabsan altajanus bijinsiyati dawlatin gayri islaamiya in laga jinsiyad yeesho dawladaan islaam ahayn jinsiyadeeda in laga jinsiyad yeesho oo dhalashadoodi iyo basaboordayaashooda la qaato ayuu risaalo ka qoray waxaad u ammaanay asheekh muqbil ibnu haadi lwaadici ayaa ad u ammaanay raxmat ullaahi calayh oo waxa yihi risaalo aad iyo aada u fiican weeye oo baabkaa ku saabsan markaa waa ammaanay marka waa risaala muhima aad iyo aad baan uga hadlay waxaanu tilmaamay inay xaaraan tahay oo aynay bannaanayn in baasaboortayaashooda la qaataa iyo in dhalashadooda la qaataa inaynay bannaanayn waxaanu soo naqliyey ahlu cilmigu inay saas yadaa qabaan oo hataa culamada azhar waagii hore inay saa fatwootay ilaa ay isku qabteen ahlu cilmiga qaarkood ruuxu hadduu jinsiyaddaas qaato sida markaa jinsiyadda faransiiska oo kale hadduu qaato ma gaaloobaya mise gaaloobi maayo ayuu xataa keenayaa oo culamadii adhaar masalada noocaasa inay faalleeyeen ma ku gaaloobaya mise kuma gaaloobayo tacbiirka markaa la leeyahay ma ku gaaloobayaana waxaa jirta jinsiyadaha qaarkood waxaa loo shardiyaa muwaafaqo aada distoorkooda iyo qaynuunkooda waafaqsan tahay ayaa loo shardiyaa oo ruuxii muwaafaqada noocaasa ama baycada noocaasa laga qaadayo yani lafdat lbayca odhan maayaan laakiin cahdi bay odhanayaan ama tawqiic iyo saxiixna waa laga yaabaa inay ku ilaaqaan ballanka caynkaasi ou ruuxu bixinaayo yani xaqiiqatan waxa weeye bayc oo kale weeye ninbaa wuxuu yidhi isagoo xaaladiisa la yaaban buu wuxuu yidhi yani boqoradda ingiriiska waxaan kula jiraa bayco wuxuu u jeedaa markii baasaboorka la siinayo waxaa lagu shardiyey inuu boqoraddana daacad u yahay qaynuunka iyo distoorka waddankana inuu daacad u yahay marka boqoraddan u daacadahay maxay tahay waa bayca wey marka qayluunka la odhanaayo daacad baan u ahay oo ruuxa lagaga yeedhsiinayo waxaa ku jira wax kufriga ah, gaalnimaa dee macnaheedu waxay tahay gaalnimaan daacad u ahay ama waafaqsanah bale intan hadda dambe ee markaa eleven september ay markaa dhacday waxay ku soo dareen baabaa la yidhi shardi odhanaayo sidaan maqlay waa inaad qirtaa inuu yahay qaynuunka ugu wanaagga badan qaynuunada adduunyada ma maqashata waxay markaa bedeleen sida hadda markaa ay sheegayaan walaalaha kollay sii ogi ama xogogaalka u ahi waagii hore markaa saxeix bay ahayd qalinka lagu saxeexayo laakiin markii dambe waxay ka dhigeen xaflad in ruuxa loo qabto dabeedna xafladdaas horteeda uu ka dhaarto yacni marka ayaa markaa laga dhigay markii dambe calaa kulli xaal ashyaadaa dhammaanteed waxay ku tusinaysaa waxyaalaha noocaasi inay tahay waxyaalo khatar ah oo ruuxa diintiisii dhibaato ku ah marka waajib waxa ah beledada gaalada inaan la degenaan oo ciddii qudro iyo awoodu inay ka hijrootaa ku waajiba wax kaleba haddaad ka timaado ubadkii iyo markaa dumarkii ruuxu uma xor aha ma tarbiyaysan karo marka ubadkiisa oo xumaanta kama celin karo wanaaggana ma fari karo ilmihii hadduu markaa wax diido sabaalis mooyaane ma dagaali karo dirbaxo yarna kuma dhufan karo hadduu ku dhufto waaba laga qaadayaa gebigiisaba ilmuhu markuu yar yahay waxaa la geynayaa yacni meel yar oo barbaarin oo xibaano ah gabadh baa marka waxa weeye loo geynayaa waa inta aanu waxbarashada gaadhin mar walba waxay weydiinaysaa aabbihii hooye ma ku dilaan ma ku maagaan maxay kugu yidhaahdaan markay ti markuu yidhaahdo may may may waa iska dhaafaysaa maalinta dambe marka uu yidhaahdo ilmihii yaraa dantiisii garan maayo waa lay dagaalay ama shalay waa lay dhirbaaxay ama wax yar baa laygu dhuftay gabadhii waxay qoraysaa maalintaa taariikhdu intay ahayd iyo waktiga ay ahayd iyo wuxuu yidhi waa laygu dhuftay sidii bay subax kasta weydiinaysa maalin dambe haday doonto bilibaha ka soo wareegto hadduu sheego ama inantii ay sheegto in wax lagu dhuftay maalintaana taariikhda ay diiwaan gelinaysaa waa qoraysa maalin saddexaad bay la sugaysaa saddexdaa maalmood markay isgaadhaan dacwad bay markaa gudbinaysaa ku saabsan ilmahan guriga waa lagu dhibaateeyaa oo dhib buu qabaa maalin heblaayo wuxuu u sheegay in waxaa lagu dhuftay maalin heblaayana wuxuu u sheegay in waxaa lagu dhuftay maalin heblaayana wuxuu u sheegay in waxaa lagu dhuftay waalidkii tan noocaasa dhibaata uga imanaysa marka dambe wuxuu gaadhayaa heer marka waxa weeye ilmihii lagaba qaato oo la yidhaahdo mas-uul kama noqon karo oo waxa weeye annaga ayaa markaa xilkiisa qaadayna waxay u geynayaan gaalo kaniisad baa korsanaysa diintoodii bay markaa barayaan oo ku ababinayaan waddannada qaarkooda dadka degani aynay fara badnayn ayaa haddana kamiyada hadda markaa laga marayo in laga gurtay ubadka ayaad u badan tahay waddanka norway waxa degan soddon kun oo soomaaliya degan ubadka laga qaatay sida markaa ka yimi noo sheegay berdhoweyd waxay gaadhayeen kun bay gaadhayeen maalin walba reer baa laga dareersanayaa ubadka markaasaa la odhanayaa masaajidda laga odhanayaa yacni hebel hebel yacni ubadkii baa laga qaatay familiga caynkaasa marka ilaahay ha loo soo baryo ha loo soo duceeyo usbuuci kastaba qaar baa la sii sitaa oo waraabuhu la tegaya cid kala hadhaya waraabo waa ka xun yihiin cid ka dhicinaysaa ma jirto waddamada qaarkood waxay leeyihiin jaaliyado isku xidhan oo nidaamsan oo habaysan oo darahooda markaa u dacwiya sida baakistaan kutoo kale soomaalidu ma laha jaaliyad isku xidhan oo burburka waddanka gudihiisa ka dhacay baa dabaddana ka jira reer reer bay u fadhiyaan reerna reer lama tusaayo wax jaaliyada oo midaysan oo ka dhaxeeya oo marka inta ay xataa meesha joogaan dantooda u wada dacwiya oo ubadkooda ay ku dhacsan karaan oo danaha qaarkood iyo xuquuqdooda ay ugu doodi karaan taas ma laha marka nin walba maalinta bahal ku haleelo dee waa loo kala tegayaa markay ugu fiican tahay waa marka la yidhahdo usoo duceeya berri dadkaas ubadkaa sidaa loo guranaya ee gaaladu tarbiyaysanaysaa ee diintooda ku soo afuufaysaa ee u dhaqankooda soo baraysaa berriyagoo iyagoo markaa maskax kale iyo ra'yi kale ku soconaya ayaa lagugu soo celinaya dabadna waxaaba la doonayaa hadday doonaan inay ku taliyaan wixii la odhan jiray boqol kiiba boqol baanu muslim nahay waxaa lagu talagalay inaynay jirin dad fara badani waxay eegayaan quudka yar ay gaaladu siinaysay eegayaan laakiin laaca aragtee laagama og tahay yacni waxa weeye waxa ka daran ee hoos yaalla taas yadaa mid la eegaayo ma aha khatarta mawduuca ku saabsanna aada iyo aad bay u badan tahay mar walbana waa lagu sii shubmaya waa lagu sii socdaa kii tagaaba qaar kalu dalbanaya dhibaatooyinka badan ee gudaha ka jira ee waddannada gudahooda laga sameeyo yacni markaa iyaguna waxa weeye aada iyo aad bay u badanta hadday tahay islaamka in sumcad xumo loo soo jiido hadday tahay markaa ubadkii laftooda in garacya la qoro oo markaa la odhanaayo yacni markaa dadka qaarkood ma wada ahee ay odhanayaan markaa waalidka labadii waalid waxaanu kala qaadannay kala noolaansho sabareed baanu kala qaadannay oo gabadhii ay odhanayso markaa ninka ha iga tago u iman waana khidada isla og yihiin isagiyo iyadu qaaraan isla ogayn oo gabadhu markaa go-aanka qaadanaysana waa jiraan dabeedna markaasaa waxa weeye yani markaa la kala kaxaynaya ninkii la odhanaya guriga ma iman kartid sidii baa lagu diiwaangelinaya iyadana biilkii loogu wadaya isaguna shaqadiisu iska wadanaya waxaasoo dhan waxaa loo samaynayaa si waxa weeye markaa quud yar loo helo taasaa loo sameeya habeenada qaar buu soo dusayaa gurigiibuu markaa seexanayaa gabadhiibaa markaa uur qaadaysa gaaladii hadhow waxay arkayaan gabadhii oo uur leh na uurku xadduu kaaga yimi waxa qaarkood ay yidhaahdeen saaxiibkay baa iga dhalay markaasaa gaalkiisi ii taabo markaasi ay taaban oo waxaad leedahay saaxiib baa iga dhalay ama nin baan ahaaye maxaad marka aniga ii diidaysaa ila saaxiibkaba ogolaatay ubadkii waxaa la qoray inay garaci iyiin gaaladii waa ogaatay waxay waktiyada qaarkood ku sameeyeen guriga intay soo galeen wax yar inay ku xidheen markaa maqsinka hurdada dabeedna markaa sidiisii intuu iska yimi ayuu iska seexday wax alla wixii dhacayay oo dhan waa la duuba guriga ma tagtaa may filimkaa loo daaraa tagitaan iska daaye ilaa waxa uu samaynayo oo dhan ya ayaa loo daaray isagaa filimka loo daaray le kaasi waayo wax fara badani maanta waxay qoran yihiin oo ubad oo dhulkaa ku dhalanaya garacyo beri hadday wax noqdaan ama madax ama wax lamidi ka soo baxaan faylkay gaaladu soo saaraysa waxay odhanaysaa ninkan wuxuu ahaan jiray garac waayo taariikhda caynkaasa ee u dhashay aabihii hooyadii sabrayd bay kala qaateen way kala noolaayeen may wada nooleen ayaan darrada ka jirta ayay ka mid tahay waa record markaa yaalla yacni weeye oo diiwaan gashan calaa kulli xaal beledada gaalada degista la degaa aad iyo aad bay u khatar badan tahay waayadii hore odayaashu waa u shaqo tegi jireen laakiin ubadkooda iyo reerkooda may geen jirin odayaashii tiimaanada la odhan jiray iyadooan tacliim soo marin haddana waagaa hore aad waxay isaga ilaalin jireen inay geeyaan dumarka iyo carruurta bale inay ku sameeyaan dumar iyo carruur waa iska ilaalin jireen laakiin fatradan dambe intan waxa weeye qaxoontiyadu marka ay yimaadeen qalanqalladii marka ay dhaceen waxay noqotay kuwii xataa markii hore iska diiday inay geeyaan inay markii dambe iyagu xaabsadeen marka badankoodii ay markaa reerahoodii iyo ubadkoodii ay xaabsadeen ubadkaasi yacani waxa weeye wax walba waa yeesheen qaar wanaagsanna waa jiraan oo ilaahay dhowray qaar xumaadayna waa jiraan qaar xumaadayna waa jiraan daradada gaalada degitaanka la degaana dee dhibteedu waxa weeye waa mid malmuusoo la garanayo sida sharciga loogu markaa laynoogu sheegay oo sharciga loogu arkay inay dhibaato leedahay ayaa waaqic ahaanna loo arkay waxaa jirta soomaali hore oo waayo hore tagtay oo dhulal kala degtay yacni ka qabaa'il ahaan qaar u guuray baa jira oo dhulal kala degay oo gaalo markay dhex degeen iyaguna gaaloobay hadda booran cali nimanka la yidhahda maxay yihiin soomaali bay ahaayeen jiid cali bay walaal ahaayeen waana isqaraabaystaan etoobiya barafka shishe iyo marka waxa weeye kenya yacni marka waxa weye ayay degan yihiin markay waxa weya soomaalidii intii ka dhex baxeen oo ay gaaladii dhex degeen waxay noqotay qaalibkoodii inay gaaloobaan maanta waxa markaa muslimiinta ahi waa wax yar inta kale waa cawaan aan diin haysan reen diinle kuwa la yidhahda maxay yihiin ee ugandho degan soomaali bay ahaayeen bada meelahan dhodhow bay ka tageen waa cawaan maanta diin ma haystaan afraad muslimiin waa ku jiraan laakiin qaalibkoodu waa cawaan aan diin haysan qaarkoodna areadan dhow bay ka tageen tutsiga kuwa la yidhaahdo ee am maqashaan ee hutuuga ay islaayaan maxay yihiin soomaali bay ahaayeen waana ogyihin inay soomaali ahaayeen yacani waa qaxeen waxaana lagu sheegaa waktiga qoxoodaasi dhacay inay tahay dagaalkii axmed guray inay waktigaa tahay yani shan qarnaa laga joogaa markii waxa weeye markaa la dilay axmed guray muslimiintiina markaa ay jabeen ayaa markaa qabaa'il badani oo dagaalkaa ku jiray ay dib u soo noqon kari waayeen dabeedna horay u mareen waxay degeen jaad iyo marka waxa weeye ruwanda iyobay degeen burundi kuwii jaad degay waa roon yihiin oo hadda markaa magacoodina waa haystaan oo isimkii la odhan jiray loo yaqaanay baa haddana loo yaqaanaa afkii baa se ka lumay laakiin waa muslimiin qur-aan sideeduba qur-aan loo yidhahdaa kuwii markaa degay burundi iyo ruwando degay iyagu waxa weeye waa markaa tuutsigaa weeye maanta qaalibkoodu waa gaalo waxa muslimiinta ahi waa wax yar oo kooban xataa markaa yacni xasuuqii dhacay ee tuutsiga iyo hutuuga dhex maray hal malyan baa lagu dilay la yidhaahdo sababta dilkaasi u dhacay waxay ahayd baa la yidhi yacni ordoo naga taga oo dhulkiina qabto soomaaliya qabta siday isku laayeen saasay ahayd ilal aanna waa og yihiin afkiya inay garan yacni waxa weeye ee inay soomaali ahaayeen waa og yihiin asalkooda waa ka warqabaan mashaarikhda qaarkood baan arkay oo la kulmay qolada muslimiinta ninka shiikhe muftiga u ah la kulmay xaqiiqada saasuu uga warramay inay markaa tahay oo uu sheegay marka beledo gaalo oo la dego oo laga wadan yeesho lama mahadin arrinka maanta waxa weeye markaa dhacayna oo ah markaa qaxoontidaa sida faraha badan loo barakacay ee beledada gaalada loo degay ayaan darradeeda waa mid laga qoomamayn doono boqolaalka ee soo socda oo la isku cilkaamay doono maanta laakiin waxa weeye dhibaatada lama arko waxaa loo arkaa marka markaysaga wax taalan tahay gaalada xataa laftoodu waa faalleeye waxay yidhahdeen ruuxan weyn ee noo yimi raje kama qabno ka uu isagu dhalayna waa konton konton waa isla egta inuu annaga raaco iyo inuu iyaga raaco ka laakiin uu sii dhalay annagu noo gaar yahay nalalama laha saasay ku taxriiriyeen kaa saddexaad annagu khaalis noo yahay bay idhahdeen marka khatar aad u fara badan ba arrinkaasi leeyahay ahlucilmiguna aad iyo aad bay saa uga digeen wa qawluhu waxaa kaloo u daliila hadalku allah u yidhi wa qawluhu tacaala yaa cibaadiya aladiina aamanuu ina ardii waasicatun fa iyaaya facbuduun addoommadaydiiyow buu ilaahay yidhi aladiina kuwaasoo aamanuu rumeeyeyow ina ardii waasicatun dhulkaygu waa ballaadhan yahay fa iyaaya facbuduun anigoo keliya icaabuda yacni meel haddii cibaadada lagugu cidhiidhiyo meel kaloo cibaadadu kugu suuro gelayso markaa yacni tag ayaa macnuhu u dhacaya qaala albagawiyu sheikha bagawi la yidhaahdaa wuxuu uhi raximahu llahu tacaala sababu nuzuuli hadihi alaayati aayaddan sababtay ku soo degtay fi lmuslimiina aladiina bimakkata waxay ahaatay waa muslimiintii muslimiintii shacnigooday ku soo degtay iyo xaalkooda aladiina bimakkata kuwaasoo maka ku sugnaa lam yuhaajiruu kuwaasaan soo hijroonin naadaahum allahu bismi aliimaan ilaahayna wuxuu ugu dhawaaqay magaca iimaanka waaldaliilu cala alhijrati min assunnati daliilka u daliilkaa ah hijrada oo min asunnati xagga sunnada uga daliilkaahi qawluhu sala allahu alayh wasalam oo hadalkiisuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam laa tanqaticu alhijratu xataa tanqatica atawba go'i mayso hijradu ilaa tawbadu go-do hijradu go'i mayso walaa tanqadicu tawbatu xataa tatluca ashamsu min maqribiha mana go-ayso tawbaddu xataa tatluca ashamsu ilaa ay ka soo baxdo qoraxdu min maqribiha meeshay ka dhacdo ilaa ay ka soo baxdo tawbaddu go-i mayso xadiiskana waxaa soo wariyay abu daawuud iyo markaa axmed iyo kayrkood baa soo wariyey duruq baan u leeyahay kala duwan dariiqyada qaarkoodna sida dariiqa imaam axmed oo kale sheekh albaani waxau odhanaya waa saxiixu lisnaad duruqda qaarkood oo dacfi ku suganya waa jira laakiin dariiq saxiixa jira xadiis kale oo isla mawduuca ku saabsanna waa jiraa sida xadiiska markaa yacni imaam axmed soo wariyey can junaadata ibna abi umayata qaala inطalaqtu ilaa rasuuli lahi sala allahu alayh wasalama faqultu ya rasuula allah إن أناسا يقولون إن الهجرة قد انقطعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد junaadad ibnu abi umaya saxaabiga la yidhaahdo waxa uu maqlay in saxaabada qaarkood ay yidhahdeen hijradu waa go'day markaasuu wuxuu yihi nabigaan u tegay sala allahu alayh wasalam markaasaan waxaan ku idhi rasuulki ilaahay ow dad baa waxay leeyihiin hijradii waa go'day markaasuu rasuulku wuxuu igu yidhi buu yidhi ina alhijrata laa tanqaticu maa kaana jihaadu hijradu go'i mayso inta ku jiro imaam axmed baa soo wariyey xaafid ibnu xajarna waxa waxau yihi waa saxiix lafdi kale waxaa ku soo arooray laa tanqaticu alhijratu maa qutila alcaduwu hijradu go'i mayso inta cadowga lala jihaadayo lala dagaalamayo saas aawadeeda xadiidkii kale laa hijrata bacda alfatxi iyo xadiidkan saasayna isaga hor imanaynin xadiidka kale wuxuu sheegayay laa hijrata bacda alfatxi khusuuska maka hijro laga hijroodaan jiraynin liannahaa saarat daara islaam waayo daaru islaam bay noqotay laakiin beledu kufri in laga hijroodaa waa mid baaqi ah haddii shuruuddu dhammaystiran tahay yacni waajibnimadeedu waa mid jirto baaqi ah xadiidkan laa tanqaticu lhijratu xataa tanqatica atawba waxaa laga fahmayaa tawbaddu inay mar go-ayso aan tawbad la aqbalaynin albaabka tawbadda la xidhaayo waana sidaas looga fahmaayo waa si saxa waa jirtaa waxay tawbadduna go-aysaa marka qoraxdu galbeed ka soo baxdo qoraxdu markay galbeed ka soo baxdo albaabkii toobadda waa la xidhayaa toobaddu waxay furantahay inta ka horaysa intaan qoraxdu galbeed ka soo bixin ayaa toobaddu furan tahay si caama ah. ciddii toobad keenta toobadda waa laga aqbalay marka laba xaal baan toobadda la aqbalin markaa qoraxdu galbeed ka soo baxdo toobadda lama aqbalo waana caam marka naftu kalxamaha soo gaadhana ruuxaas tawbad laga aqbali maayo taasina waa khaas ruuxa naftiisu halkaas soo gaadhay ku xidhan tahay ruuxa naftiisu kalxamaha soo gaadhay ku gaar tahay naftu hadday kalxamaha soo gaadho tawbaddu waa xidhmaysaa oo nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam ina allaha yaqbalu tawbata alcabdi ma lam yugarqir ilaahay towbadda addoonka waa aqbalaa intaan naftu soo gaadhin halkaa kalxamaha inay soo gaadhin towbadda ilahay waa aqbalaa sakaraadka hore xataa intuu ku sugan yahay ruux albaabka towbadda waa u furay laakiin hadday kalxamaha soo gaadho xaalatul xaalatulibdiraar weeyo ikhtiyaarki waa lumay towbadda uu markaa la yimaada waa mid khasab ah markaa sidaas aawadeed yacni lagama aqbalayo markaa towbad laakiin inta hore ee ka horraysa intay kalxamaha soo gaadhayso way furan tahay tawbaddu saas aawadeed buu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah sidaas aawadeed buu nebigu sala allahu alayh wasalam inan yar oo yuhuudi ah oo sakaraadaya ayuu nebigu booqday markaasuu inankii wuxuu ku yidhi aslim islaam inankiibaa aabbihii sara weegay aabbihina markaasu wuxuu ku yidhi inanka aabbihii atec abalqaasim abalqaasim ateec buu mujaamal ahaan buu isaga yidhi yacni maqal abalqaasim odaygu wuxuu ka dareemay inanku inuu doonaayo inuu islaamee isaga uu qaadi laayahay dabeedna odaygii isagaan islaamin isagii ayuu inankii wuxuu ku yidhi abalqaasim atec yacni nebiga atec inankiiba ashaato wuxu ihi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamadan rasuulu llah shahaadateynkiibu qira wakti yar dabadeedna waa dhintay nabigu wuxuu ihi sala allahu alayh wasalam alxamdu lilahi aladii anqadahu min annaar waxa mahad leh ilaaha naar ka badbaadiyey ilaahaasaa mahadleh marka sakaraadka markuu ruuxu ku sugan yahay haddaynay soo gaadhin xaalatulkarkara toobaddu waa furanta saas aawadeed buu nabigu u tegay adeerkii abu taalib yaa cammi qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah yani xaalatulkarkaray ka horreysay wuxuu sheekhu yihi raximah llah falama istaqara bilmadinati amara ama umira bibaqiyati sharaa'ic alislaam markii nebigu sala allahu alayh wasalam uu madiine ku sugnaaday oo degay umira waxa nebiga la amray sala allahu alayh wasalam ama amara wuxuu nebigu amray bibaqiyati sharaa'ic alislaam sharaa'icdii islaamkee kale ayuu amray sharaa'icdii islaamkee kale ayuu amray mithlu zakaati sida zakada والصوم يا صونك والحج يا حجك والجهاد يا جهادك والأذان يا الدماد الصلاة اللازمة آذان لما يراد أذان وي أذان آذان هذه لا يراد وحين نقنيس جمع أذن ودقيه بين نقنيس لكن آذان أذان مركا لا يراد همزة أن لا تشيدين وأن لمدين وحوي وأديناد لا أدينايد waalamri bilmacruufi iyo wanaagga in la amro wannahyi can ilmunkar iyo xumaanta in la reebo wagayri dalika min sharaa'ic alislaam iyo taas waxyaalahan ahayn ee sharaa'icda islaamka ka mid a ayaa nebigu amray ama nebiga la amray haddii umiro loo dabdiyo waxa uu sheikhu inoo tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam waktigii maka inuu ku sugnaa tawxiidka inuu dadka ugu yeedho shirkigana ka reebo waktigii hijrada waxaan badnayn ka horreeyey oo saddex sano ka horeeyeyna in salaada la amray oo lagu waajibiyey marka sharaaicda kale inay waajib ahayn baa hadalkiisaa laga fahmayey zakaduna ay ka mid tahay waxyaalaha madiine lagu waajibiyey laakiin sida saxiixa ah ee culamo badani ay sheegaan saxiixana ahi waxay tahay in zakada lagu waajibiyey asal ahaan maka lagu waajibiyey laakiin zakada nisaabyada leh ee qadarka mucayanka a ah la bixinaayo oo muqdurkaa bixiya oo intaasoo neef intaa ka bixiya afartankii neef ka bixiya iyo waxyaalaha la midkaa ah, taa nisaabyada leh ee qadarka mucayankaa ah la bixinaayo taasaa madiine lagu waajibiyey laakiin waktigii maka waa soo degeen aayaad waajibinaya in xoolaha wax laga bixiyo laakiin waxaasi may ahayn mid maxduuda oo qadaran may ahayn qadarkuu doono inuu wuxuun bixiyaa ruuxa ku waajib ahayd waktigaa maka laakiin muqdur mucayana laguma waajibin markaa maka aayaadka soo degayna waxaa ka mid ah aayaddu ilaahay yidhi wa aatuu xaqahu yowma xasaadih yacni beerta markaad goosataan maalintaad goosateen xaqeeda bixiya xaqaa la bixinayaana wuxuu ahaa waa zakaan mucayan ahayn laakiin markii dambe waxaa mufasalan waxaa loo waajibiyey madiina waxaa kaloo la mid ah aayaddu ilaahay yidhi waladiina fii amwaalihim xaqun macluum lisaa'ili waalmaxruum yacni labada mid walbana waa maki bay yidhahdaan inkastoo bacdu ahlicilmi ay markaa yidhaahdaan waatuu xaqahu yowma xasaadih suuraddu maki ha ahaato laakiin waxay aqbali kartaa inay aayaddani madaniye ahayd bay aqbali kartaa waayo maka dad sarac may ahayn oo wax beerta may ahayn marka almuhim zakada mufasalka ah ee nisaabyada leh ee qadarka la bixinaayo la xadidaayo madiinaha lagu waajibiyey soonkana madiinaa lagu faral yeelay xajka madiinaa lagu faral yeelo oo lagu amray jihaadka saas si la-eg adaanka salaada loo addimayo saa si la-eg wanaagga in la amro xumaantana la reebo iyo sharaa'icda islaamka kale yacni acdamu macruuf baa la amri jiray markii hore laakiin macruuf oo dhan in la amro munkar oo dhanna la reebo taasuu uga jeedaa wa ilaa in marka waxa weeye tawxiidka la amro shirkigana la reebo salaada la amro yacni ashyaada noocaasi dee horeba mashruuca u ahay akhada calaa haada cashara siniin sidaa nabigu wuxuu ku sugnaa toban sano wa bacdaha tuwafiya salawaatu ullahi wa salaamuhu calayh tobankaas sano ee hijrada dabadeeda uu sidaa ku sugnaa dabadeed nabiga waa la oofsaday sala allahu alayh wasalam oo nebigu waa dhintay maalin maalmaha ka mida ah ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam isagoo xanuunsanaya ayuu mimbarka ka horay dabeedna waxa weeye waa shahaatay dabeedna wuxuu markaa dembi dhaaf ilaahay uga beriyey shuhadadii jihaadka ku shahiidnimo qaatay oo uxudga lagu dilay dabadna nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam ina cabda min cibaadi illahi khayarahu allahu bayna addunya wa bayna maa cindahu fakhtaara maa cinda allah nabigu dabeed wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam addoon addoommada ilaahay ka mida ayuu ilaahay wuxuu dooransiiyey adduunyada iyo ayuu kala dooransiiyey waxay ilaahay agtiisa ahaaday buu ilaahay door geliyey inuu mid doorto dabadeedna wuxuu doortay waxa ilaahay agtiisa ahaaday ma odhan nabigu sala allahu alayh wasalam anaa lay laydoorgeli lay door geliyey ma odhan ee wuxuu ina cabdan min cibaadillah addoon addoommada ilaahay ka mid ah ayuu ilaahay door geliyey adduunyada iyo waxa ilaahay agtiisa ahaaday buu ku door geliyey inuu labada mid doorto dabeedna wuxuu doortay waxa ilaahay agtiisa ahaaday abubakar baa fahmay addoonkaasi inuu nebi moxamed yahay sala allahu alayhi wasalam markaasuu abubakar ooyey markaasuu yidhi biabii wa ummii nafdiika biaabaa'ina wa ummahaatina wa abnaa'ina wa anfusina wa amwaalina waxaanu kugu furanaynaa aabbayaashayo iyo hooyooyinkayo ayaanu ku dhaafsanaynaa iyo ubadka ubadkayaga iyo nafaha nafahayaga iyo xoolaha xoolahayaga isagoo ilmadu sidaa uga da-ayso ayuu saa yidhi markaasaa nabigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam calaa rijlika ya abaa bakrin dadkii kale waa la yaabanaayeen abubakar oo waxay lahaayeen muxuu markaa la ooyayaa abubakar ila nebigu wuxuu ka qisooday addoon addoommada ilaahay ka mid a oo ilaahay door geliye wuxuu la ooyayaa waa maxay yani markaa abubakar la ooyaya shaykhani muxuu la ooyayaa bay ahaayeen markaasuu nebigu wuxuu ihi sala allahu alayh wasalam calaa rislika ya abaa bakrin ababakarow degenaanshahaaga ku sugnow si aanu hadalkii usii wadin ayuu joojiyey dabeedna maadaama uu murugooday manqabo iyo fadli abubakar leeyahay buu sheegay si uu farxo dabeedna wuxuu uhi ina amana annaasi calaya fii suxbatihi wa maalihi abu bakrin walow kuntu muttakidan khaliila gayra rabbii laatakadtu abaa bakrin khaliila walakin ukhuwat lislaami wa mawaddathu wuxuu xadiiska bukhaariga nabigu yihi sala allahu alayh wasalam dadka waxa iigu gallad iyo manno badan waxa iigu gallad badan oo igu abaal weyn aniga korkayga abubakar xagga suxbadu ila saaxiibay iyo xoolihiisa mid walba siduu xoolihiisana iga caawiyey iga taageeray yacani dadka igu abaalka weyni waa abubakar haddaan cid khaliil ka dhiganayo oo jacaylka khullo gaadhsiisan cid aan jeclaanayana abubakar baan jeclaan lahaa laakiin cid aan rabbigay ahayn khaliil ka dhigan maayo ha yeeshee walaalnimada islaam iyo jacaylkeeda ayaa jirta shaaxa ibnu cuthaymiin waxaa ku dhacday tabcada walaakin khullatu lislaami wa mawaddatu khullana ma ahe waa ukhuwatu ama khuwatu labada mid walba waa loo soo naqriyey khuwatu marka la yidhahdana hamzadii baa la tuuray ukhuwatu marka la yidhahdana waa la baaqiya marka khullatu waa khata madbaci nabigu sala allahu aleyh wasalam maalin isniina ayuu dhintay isniin baa nebigu dhashay isniinna waa dhintay markuu nebigu dhintay oo la oofsaday dadkii waa jaha wareereen musiibadu qaraday leedahay daraaddeed bay dadkii la wareereen ilaa saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen ma dhimanin nebigu sala allahu alayhi wasalam saxaabada sidaa tidhina waxaa ka mid ahaa cumar bnu khadaab radia allahu canh wuxuu idhi nebigu ma dhiman mana maqli karo ruux yidhahda waa dhinta abubakar waa maqnaa oo nebiga lama joogin markuu nafbaxay darafyada magaalada meel ka miduu ku maqnaa dadkii oo jahawareersan oo argagaxsan ayuu ku soo noqday lama hadlin waa dhaafay nebigu gurigu yaalluu galay oo gurigii markaa waxa weeye caaisho ah markaasuu nabiga sala allahu alayh wasalam buu marada ka rogay oo wejigiisa marada ka qaaday si uu u eego miyuu dhintay ise waa nool yahay markaasuu arkay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu dhintay markaasuu abuubakar wuxuu arkay in nebigu sala allahu alayh wasalam dhintay ayuu arkay markaasuu nebiga dhunkaday markaasuu yidhi ilaahay waa kaa badbaadiyey laba geeriyood geeridii ilaahay kuu qorayna waad dhimatay markaasuu abuubakar soo baxay dadkii buu la hadlay isagoo u khudbadaynaya khudbaddii wuxuu ku yidhi أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت دلو كي محمد عابد يوم محمد وادن في كي إلهي عابد يوم إلهي ونول يهي لمن ما يوم مركز روح آخر آياتها قاركود وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم iyo aayadda kale uu ilaahay yidhi inaka mayitun wa inahum mayituun marka nabiy llahi moxamed sala allahu alayh wasalam waa dhintay sheikhuna matnigaa buu ku keeni doonaa wa diinuhu baaqin nabi maxamed sala allahu alayh wasalam diintiisu waa mid baaqi oo jiraysa wa haadaa diinu kan aynu sheegnayna waa diintiisi weeye waa diintii nabi maxamed weeye taa aynu sheegnay لا khayra ilaa dalla alummata calayh khayr ma jiro inuu ummadda tusiyey mooyaane yacni khayr kasta oo jira ummadda waa tusay walaa shara ilaa xadarahaa minh sharna ma jiro inuu ummadda uga digay mooyaane shar kastana ummadda waa uga digay khayr kastana waa tusay waalkhayru aladii dalla calayhi altawxiidu wa jamiicu maa yuxibuhu allah wayardaah khayrkuu dadka tusay nabigu sala allahu alayh wasalam altawxiidu waa tawxiidka wa jamiicu maa iyo kii dhammaantii weeye yuxibuhu allah wayardaah ilaahay uu jecel yahay kana raalli yahay wa sharu aladii xadara minhu sharkuu ka digayna ashirku waa gaalnimada wa jamiicu maa yakrahuhu allah waya'baah iyo kii dhammaantii uu ilaahay nacayo uuna diidaayo sharku ka digayna waa kaas wax kastuu ilaahay nacay oo karaahiyaystay diidayna weeye sharku ka digay bacaahu allahu ila annaasi kaafa ilaahayna wuxuu usoo diray nabiga sala allahu alayh wasalam dadkao dhan buu usoo diray haalay dadku dhammaantood yihiin nabigu sala allahu alayh wasalam xadiis saxiixuu ku yidhi maa bacasa allahu min nabiyin ila kana xaqan calayhi an yadulla ummatahu min khayri maa yaclamuhu lahu ilaahay nebi ma soo dirin waxaa ku waajiba inay nebigaas ahaatay mooyaane khayrka uu u og yahay inuu dadka u sheego oo tusiyo sharku u og yahayna uga digo nebiguna taa waa fuliyey waftarada allahu taacatahu calaa jamiici thaqalayn ilaahay waa ku faral yeelay ateecitaanka nabiga sala allahu alayh wasalam la ateecayo yacni dadka dhammaantood yani jinni iyo insi dhammaantood labada culculus waxaa loo jeedaa jinniga iyo insigaa loo jeedaa labada culculusna waxaa loo yidhi dembi ayaa cusleeyey saasaa saqalayn loo yidhi aljinni waalinsi saqalaynku sii fasiraya sii caddaynaya oo jin iyo insiga ahaaday والدليل قوله تعالى وعن دليل هذا الكيس إلى هاي يريه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وحسر هذا يا أيها الناس تدو إني رسول الله يعني وحنا هاي رسولك إلهي هو الله صدر أيبانا هاي إليكم إذنك إذن صدر أيانا هاي جميعا حالا لما أنت marka nabi maxamed sala allahu alayh wasalam dadkao dhan baa loo soo diray risaaladiisuna waa risaala caama oo khalqigoo dhan loo soo diray jini iyo isi dhammaantood loo soo diray wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk